karaa waay ayib taa in la reebay ayuu baabuya can iyaas ibni cabdin ana nabiya nebigu sal alla alay wasalam naha wuxuu reebay can bayci fadli ilmaa biyaha baahida ka siyaasan iibintooda ayuu reebay nebigu sal lla alay wasalam rawaahu alkhamsatu shantii baa warisay ila bnu maaja wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidi wakadalika hayruhuna way saxiixiyeen sida sheekh albaani oo kale xadiidkaasi marka wuxuu ku cad yahay biyaha baahidaada ka siyaasan inaadan gedi karin fadlulmaa baa la yidhi lama kala qaadin marka marba hadday baahidaada ka siyaasan yihiin waa la camimay wacan jaabirin radi allahu tacala canhu can nabiy sal lay slm nebiga wuxuu ka warin milahu xadiidkaa mid la mida ah, oo naha can bayci fadli ilmaa baa wariyay isagana axmed ibnu maaja waxaa kaloo soo saaray xadiidka muslim iyo nasaa-i baa soo saaray ayb xadiistaas ama labada xadiis waxay muujinayaan oo ay ku tusayaan in biyaha iibintoodu ayna bannaanayn wixii markaa baahidaada ka siyaadsan waxayna masaladu ku fadhidaa xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo hisow waa soo saareen oo nebigu uhi sal lla alay wasalam annaasu shurakaa'u fii halaa dadku saddex way wadaagaan saddex arrimood dadka way ka dhexeeyaan lama kala lahawa maxay yihiin fi lmaa'i waalkala'i waannaar waa biyaha iyo daaqa iyo dabka saddexdaa dadka waa ka dhexeeyaan buu nebi ur sal alay slam mar hadday dadkii ka dhexeeyaan haddee ciddii kula lahayd ay kaala dhexaysay kama iibin kartid waay sidaasaa marka ay masaladu xadiidkaasina waa xadiis saxiixa waay ayb daahirka axaadiistaasi waxay kutusayaan oo daahirkoodu faa'iidaynayaan biyaha laga hadlayo ama ha noqdeen dhul dadka ka dhexeeya oo cidina lahayn biyo ku jira ama dhul aad adugu leedaho suux khaasa leeyahay biyo ku jira ha noqdeen ama ceel webi maraya ama il durdur ah ama tog ama ceel ama barkad meel aad leedahay bay ku jiraan ama ma ahe meel dad caamoo cidina lahayn bay ku jirtaa ardu mubaaxa la yidhahda ama cabitaan ha noqdo ama keyrkii ha ahaa ama baahidu ha noqoto baahi xoolo loogu baahdo waraabintood ama baahi ha loogu baahdo eh, beerta waraabinteeda ama meeshaasi ha noqoto dhul cidla ah oo bahgooyo ah oo dhulka baadiyaha ah, ama magaalo ha noqoto axaadiistu ma kala qaadin axaadiista masalada ka hadlaysa daahirkeedu waxaasoo dhan inay soo galaan bay faa'idaynaysaa oo nahyiga ay nahyigu wada qaato ayib amaa culimmada iyagu masalada tafaasiil fara badan bay gelinayaan oo qaybo ka midana way bannaynayaan qaybo ka midana way diidayaan waxay isla ogol yihiin biyaha ku jira dhulka aan cidina lahayn ardulay waxaa la yidhaahdaa alardu lmubaaxa la yidhaahdaa inaan ninna cid ka gedi karin waa laysla ogolyahay biyaha meelo la leeyahay ku jirto dad khaasa ay leeyihiin iyaga muran baa ku jira xadiiska xadiiskase daahirkiisa waxaa ka muuqda inaysan iibkoodu bannaanayn waxay jamaahiirtoodu qabaan qaarna ijmaacba ku soo goorinayaan biyaha ruuxu intuu isagu soo dhaansaday Eh, ama uu milkiyeyee weelkiisa ugu jira ama eh, barkadiisa ugu jira muxuu ahaye ama taangigiisa ugu jira kuwaa inuu iibin karayana waa say u badan yihiin qaarna ijmaac bay soo guurinayaan oo suuradaa way saarayaan oo muxuu ahaayey eh, ibnu mundir iyo qaar baa ijmaac soo guurinaya muranka badan wuxuu ka jiraa dhul aada leedahay bay ku taallaa biyun waa biyo khaas ama ceel bay kuugu jiraan ama barkad bay kuugu jiraan waale weelaad leedahay maaha kuwaa iyagaabaa aada loogu muransanya oo qaar ay leeyihiin maya lama gadi karo qaarna way leeyihin waa la gadi karaayo waxay deliishanayaan xadiidkii cumaan ibni cafaan nebigu markuu magaalada madiine yimid qisadii cumaan baan dhihi lahaa waxaa magaalada ku yaallay ceel hal ceel oo laga cabbi jiray ceelkaa waxaa lahaan jiray nin yahuudiya dadku marka biyaha ka iibin jiray nebigu sal alla alay waslam markaasu wuxuu yidhi ceelkaas yaa muslimiinta u iibiya oo isaguna dadkan ka faa'iidaysanaya ka mid noqda jannana yeesha cumaan baa marka iibiyey ceelkii buu iibiyey muslimiin baa yeesha yahuudigii baa laga gatay marka waxay leeyihiin haddii ceelkii la iibiyey oo ninkii yahuudiga laga gaday biyihiioo la gaday waay marka biyo la gaday baa meesha ka muuqatay leeyihi taasay qaarkood meeshaasay gelinayaan almuhim masaladu waa masalo dood badan oo ka dhexayso suwarka qaarkoodna way isla ogol yihiin inaan la gadi karin suwarka qaarkoodna way isla ogol yihiin in la gadi karo suwarna dood iyo nisaac adag baa ka taagan culimmada dhexdooda ayb waxaa kaloo xadiisku inoo caddeeyey biyaha laga hadlayo yaan la gadin waa wixii baahidaada ka siyaasan laakiin ruuxii wixii baahidiisa ah inuu isagu leeyahay taasi xadiidka daahirkiisa laga fahmaya waxaa suuro oo suuro kale ah xadiid abi hurayra cinda shaykhayn xadiidku macnaha uu faa'iidaynayo uu nebigu ur sal alay wasalam laa yumnac fadlu lmaa liyumnaca bihi fadlu lkala yacni biyaha dheeraadka kaa ah baahidaada ka siyaasan ha diidin dadka ha u diidin si aad daaqa ugu diido yaani waxay ku imaan bay leeyihiin ceel baa ku yaalla meesha ama barkad baa ku taala ama war baa ku taalla ama balli kaa doonto dheh nin baa iska dhulku waa dhul daaqsin oo daaq badan baa ku yaalla xoolaha dhulkaa daaqayana haddaynan ceelkaa ka cabin maba daaqi karaan oo meel kaloo u dhow ma jirto oy biyo u raadsadaan biyaha hadduu u diido in lala cabo bimacnaa waxaa ka dhalanaysa qasab inaan daaqiina lala daaqin oy dadku guuraan dhul kale biyo u raadsadaan marka biyaha wuxuu ugu diidayaa calashaani in dhulkan daaqsinka ah xoolihiisa usoo soo hadhaanoo laga cararo taas marka iyada nahyi khaasa ku soo arooro biyaha yuusan mancinin isaga ka siyaasan si uu daaqa u manciyo taa iyada waa suura khaasa wa oo xadiid baa nasan ku soo arooray biyahaasi marka waxay noqon karaan biyaha la cabayo ama eh, war ha ku jiraan ama ceel ama barkad ama waxdoon ha ku jiraan manaa ayib waa suura khaasa iyadana xadiid khaasa kuso arooray baabu nahyi can amani casbi lfaxli ah, biyayowgan iyaga eh, la soo jiidahayee kharashka la gelinayee eh, ruuxa meeshiisa loogu keenahayee ayagu waa ka gedisan yihin oo de waxa weeye in laguu keenaay kharash fara badan baa galay oo laguu soo jiido oo tuubo laguu soo geliyo oo gurigaaga la keeno marka in kharashkii muxuu ahayey waxaa ku baxaya yacni laan dhan oo dowladdii ka mid ah ka shaqaynaysa oo mushaharaad baa lagu qaadanaya oo xafiisyaha u furan oo wax saalan maaha taasi marka waxa weeyaan maraafiqda caamkaa bay ka mid tahayoo cala aqali taqdiir kharashaadka baxaya ee ku baxaya barnaamijkaas inay dowladdu dad ka soo celiso waxa weeyaan waa ma aha yani wax weye ma soo gelayso baabkaa isaga waa baab ka baxsanoo haddaan sidaas la yeelin waxaa lagu leeyahay dee biyihii soo raadso waxaad ka soo raadsataa meel nairobi ka baxsan oo haddaad u raadsato soo kharash bixin mayse markay ugu yartaa soo gaari dabeer karaysan mayse marka lacagtii mu gaari dabeerkaad ku bixin lahayd bixi waayo tan marka waa baab kale wax laga hadlayo waa masale kaleeto tanise waxa weye waa suuro kaloo casri ah oo aan horey u jirin way manaa oo ijtihaadkeeda leh baabu nahyi reebidii buu baabu dhiha can amani casbi lfaxli ah, qoodha neefka qoodha ah biyihiisa in la iibiyo oo la yska reebay buu baabu yahay faxliga waa neefka xayawaanka qoodha ah ama geel ha noqdo ama eh, lo ha noqdo ama ari ha noqdo neefka qoodh ahee eh, eh, dhadiga rimiya ayaa faxliga la yidhaahdo casbigana waxaa laga wadaa manidiisa biyihiisa marka neefkan qoodha ah ratiga maalan halaha riminaya ama orgiga maalan riyaha saaranaya biyihiisa ma la gadi karaa oo muxuu ahaayey ma la dhihi karaa laba siyood buu ku ibaan karaa inaan ku idhaahdo ratigaas ergiso iga qaado muxuu ahaayey dayrtan ama gugan halaha ku abaahiyo waxaa go-anna isi marka waa waa ijaara la yidhaahda iyo in la yidhaahdo muxuu ah, hashi uu abaahiyaba biyaheedan kaa gadahay biyuhuu ku shubay oo deenu biyo ku shubay inuusan ku shubin maxaa laga garani marka labaduba waa suuro biyihii baa la gadayaa mise isaga abaahintiisii baa la ijaarayaa labada suuraba waa soo gelayaan ayib kulli marka way soo gelayaan faraskaas soo gelaya kulli waxyaalahaasoo dhan baa yaa ku imaanaya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal lla lay wasalam can hamani casbi lfaxli neefka qoodha ah ee wax yaani rimiya biyihiisa biyaha lacagtooda yuu nebigu reebay sal alla lay wasalam lacagtaa waxay noqon kartaa marka ama ijaar inay ku timaado ama laf ahaantoodaba in la gado rawahu axmed baa wariyey wlbukhaari wاnasa'i w abu dawuud wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lla lay waslam wuxuu reebay can bayci diraabi alfaxli neefka qoodha ah muxuu ahaayey abaahintiisa ama muxuu ahay rimintiisa iibinteeda ayuu nebigu reebay sal ly sl diraabku waxa weeyaan soomaaliga wuu ku kala duwan yahay e, diraabku e, waa inuu labku uu isticmaalo dhadiga marka geela kelima loo isticmaalaa riyaha iyo idaha geelba waxbaa loo isticmaalaa kuwan isboodana macnaha loo isticmaalaa qaarba sibay soomaaligu marka kelimadu way kala bedelanta kelimatu diraab marka haddaad geel u isticmaalaysana macno yeelan hadaad yani aad u isticmaalaysa ari iyo lo iyona macna yeelan marka diraabku laakiin waa isticmaalka uu dhadigu isticmaalayo yani labku isticmaalaya dhadigan dhehla kaasaa diraabka la yidhahda taas iibinteeda ayuu nebigu reebay sal lla lay rawaahu muslim waannasaa'i ayib arrintaa iyada ah inayna bannaanayn ama biyahoo la kala iibsada ha noqdo manida ah ama isaga laftiisaba in la ijaara ha noqdee inayna bannaanayn baa wuxuu yahay madhabu jamaahiiri ahlilcilmi saasay qabaan cilladuna waxa waaye waxaan la kala gadanayo wax mutaqawam ahoo la qiimayn kara maaha waa kow waa midda labaade wax macluumoo la og yahay ma ah biyahan neefka labka ah si ahaantooda manaafacaad ma leh laakiin manaafacaadkoodu waa inay neefka rimiyaanoo ilmo meesha yimaado soo ma inuu yani eh, ilmo meesha yimaadana kama dhalanayso eh, mxuu isticmaalka kama dhalanaysa waa wax ilaahay gacantiisa ku jira oo waxaa dhici karta inuu maalan waxa weeyaan uu ay kulmaan labkii iyo dhadigii meeshiina uusan ilmaba imaanin ounan riminba soo ma marka maxaa la kala iibsaday waay waa wax majhuuloon la garanaynin baa la kala gatay macluum ma ah waa midda labaade wax hayru maqduuri tasliim weeyo wax intuu ruuxu ninku soo saar soo qaada ku siin karoo kuu dhiibi kara maaha biyahan aad iibsanaysaay awrkaas xooga badan bay gudihiisa ku jiraan ma waxaad gacanta iga gelin kartaa maya ma dhiibi karti mar haddaan la dhiibi karaynin iyaduna waa cilalka ama asbaabta loo manciyo buyuucday ka mid tahayoo shaygii haddaabad ruuxa gacanta ka gelin karin awoodaadaba uusan ku jirin lama gadi karo marka waa majhuul oo hayru macluum waaye wax la qiimayn kara ma aha waa hayru maqduuri tasliim intaasoo dhanna waa asbaab keenta caqdigu inuu uu noqdo caqdi sharecada khilaafsan ma bannaana marka hadda waagii hore qaabab iska bidaa'iyay u samayn jireen dadka reer baadiyaha hadda laakiin waxaa loo sameeyaa caalamiyan caalamiyan waxaa la kala gataa xayawaanaadka la ysku tallaalo ayaa manidooda lakala gataa oo si maalan lo-dan caanaha iyo lo-da hilibku way kala duwan tahay maalan lo-da caanaha maalan biyaheedaa la qaadaya dibiga biyihiisaa la soo qaadaya markaasaa waxaa lagu tallaalayaa lo-dii kale iyo noocii kalea lagu tallaalaya khasaa'istii ay lahayd lo-daas dibiga biyihiisa la soo qaaday khasaa'istiisii ayaa waxaa yeelan doona ilmaha dhalan doona suuqyo caalamiyay leedahay oo eh, bunuug bay leedahay oo waa tijaara caalamiya tijaara caalamiya waa marka wax caadi loo kala iibsado waa halkaas marka waxa weeyaan eh, ayay hadda caalamiyan iyo si yani eh, nidaamka hadda lagu kala iibsada laakiin markii hore xadiis soo degaysay nidaam bidaa'iay dad ku kala gadan jireen oo uun ratiga iyo orgiga iyo wanka uun muxuu ahay wax riminaya mooye biyo bannaanka yaallo oo ay kala iibsanayeen ma jirin oo la soo saaray ma ayna jirin marka macna ayb wacan anas radi allahu tacaala canhu ana rajula ninba oo min kilaabin ree kilaab ah nin ree kilaab ah ayaa sa'ala weydiiyey annabiya nebiga sal lla lay slam wuxuu weydiiyey can casbi alfaxli neefka qoodhaa biyihiisa fanahaahu nebigu waa ka reebay sal alla lay slam faqaala wuxuu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inaa anagu nutriqu eh, alfaxla Ah, yani waxa weeyaan waxaanu eh, ergisiinaa ama aanu eh, muxuu ahaaye siinaa alfaxla neefka qoodha ah, dadka ayaanu ergisa u siinaa si uu ugu rimiyo xoolahooda fa nukramu markaasaa nala maamuusaa waxaan markii hore aanaan ku heshinin oonaan ku talagelin bay na siiyaan dadkii aanu eh, neefka qoodha ergisada u siinay fa nukramu markaasaa nala maamuusaayo waxbaa nalagu siiyaa aanaan markii hore sharti ku gelin farahasa nabigu waa ruqseeyo waa idmay lahu isaga filkaraamati xogaaga maamuuska ahee aan markii hore qorshaha ku jirin haddii lagu keeno waad qaadan kartaa waay nabigu waa u idmay sal lla alay waslam rawahu tirmidi waa wariyey wa qaale wuxuu yihi xadiidun xasanun qariib waa saxiixinayaa wuxuu ku tusayaa biyihii hadda la lama kala gadan karo iyo neefkii qoodh ahaa hadii la yidhi la kala ergisto ijaaradaasi inta heshiis lagu galo wax laguma kala qaadan karo haddii adiga aad ixsaan u samayso oo tidhahdo ratagayga qoodhaa soo isticmaal ama orgiga qoodhaa soo isticmaal xoolaha kuu soo rimiyo oo markaad ixsaan u siisay kadib ruuxii uu wax kuu keeno markuu muhiimadiis soo guuto uu yidhahdo warniu khayr allah ku siiyo hade waxoogaagaana maarata wa ku kaa ah, bal ilmaha eh, yani shaahiya wax ugu gad ah, ma bannaanta ma qaadan kartaa waay waa qaadan kartaa taa iyada leanna waxa weeyaan wax ku yimid maaha heshiisku waa ixsaan waxay ku imaanaysaa man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh ruuxii wanaag kuu sameeya waa loo abaalgudaa wa min hada albaab abwaab badanoo shareecadoo saasaa jirta haddii wixii laga dhigo wax la kala iibsanayana xaaraan bay noqon hadday baabal ixsaan iska noqoto adigana ixsaan baa laguu sameeyey adiguna dadka ixsaan u sameena oo wax markaasi eh, lagu gorgortamay aynan ahaynna dhib ma lah maalan dayn baad qaadatay daynta ruuxa ku siiyey ixsaan buu kuu sameeyey ka faa'iidayso ku yidhi ama adigu u qaado daynta istihlaag iyo inaad isticmaasho ama u qaado inaad ku ganacsato iyo istimaar u qaado dayn baad ka qaadatay ruuxii waxba kaama sugayo ixsaan buu kuu sameeyey hadhow dayntii markaad soo celinaysay ayaa waxaad tihi warniyahow khayr allah ku siiye bal haddee mxoogaagaas waa bannaan tahay laa bas laakiin marka hore la bixinayo haddii lagu hadahadlo ama la ogsoon yahayba oo isticmaalkiiyo curfiguba sidaa yahay wa xaaraanu noqona markaa xoogaagaa lagu siinayo xaaraanay noqone xataa bismi lhadiyad haddii lagugu siiyo xaaraanay noqon waa u tegi doonnaa laakiin wixii haddaan lagu wada hadlin dhib male adigana ixsaan baa lagu sameeyey adiguna ixsaan baad samaysay waa tan oo kale marka ayb marka laakiin Eh, iyadoon waxba lagu kala qaadanaynin baabulixsaan ay tahay in xoolaha yani waxawey qoodha iyo labka iyo lays ergisiiyo eh, fadli baa ku jira oo xadiis nebiga ka sugan sal ly slam xasana waxaa ku yimid inuu nebigu sal lay wasalam sadaqada midda ugu fadli badan wuxuu ka dhigay turuuqatu faxlin fii sabiili illah ah, neef qoodh ah inuu eh, mxuu ahaayey uu ruux kale inta la siiyo uu xoolihiisa u abaahiyo ama u rimiyo muxuu ahaayey waxna aan lagaga qaadan fii sabiililah sadaqaadka kuwa ugu fadli badan bay ka mid tahay ah, ilaan waa ixsaan iyo samafale sidaas weyaan baabu nahyi reebitaankiibuu baabu yahay can buyuuci lharar layska reebo beeciyada nooca loo yaqaano hararka buyuucu lharar waxaa loo yaqaanaa hararka asalkiisa waxa la yidhaha alkhatar waxaa loola yaqaanaa bucuuta qararka qararku waa kadada shay daahirkiisu iyo muuqaalkiisa marka hore kuu muuqda uusan dhibaato lahayn faa'iida kaaga muuqata laakiin gudihiisu iyo wuxuu ku dambayn doono lama yaqaan kaasaa waxaa la yidhahdaa qarar maalan wax aanan lahaynin waxaan jirin baa la kala gadanaya waxaan jirin baa la kala gadanaya geelayga riman nirgaha uu dhali doono baan saddex ka mida ah kaa gaday ama geela rimi doono wax jiraba maa laakiin meeshii la siin jiray neefka markuu ilmaha intaa la egyahay la siin jiray kunka shilin anugu kun shilin kaa siin maayo boqol boqol iga sii boqol qool boqolkii baad urursatay sanad kadibna waxaad ku tala gashan tahay inaad eh, yani aad qaadato muxuu ahay toban nirgood soo ma ood ku iibsato boqol boqol daahirka iyo muuqaalka kore waa quruxsan yahy waa faa'iido laakiin maxay ku dambayn doontaa lama yaqaano waa majhuulul la yidhaahdaayo waxaan ma la heli doonaa ilmo ma uur geli doonaa ma dhalan doonaan maxay noqon doonaan lama yaqaano soo ma marka waxyaalaha noocaasoo kalea la yidhaahdaa buyuucta qararka la yidhaahdaa oo kado ayaa ku jirta ama meahee shaygii maalan eh, waa wax jira waa wax jira ood leedahay laakiin awood uma lihidoo ma dhiibi kartid ruuxii gacanta kama gelin kartid markaa kuma jiro awooddaada waxaad iibinaysaa maalan eh, eh, ratibaa kaa fakaday markaasaa tidhi war ratigaygii iga fakaday iga iibso oo meeqaan kaa siistaa de haddaan ila joogi lahaa on hadda gacanta ku hayn lahaa konton kun buu noqon lahaa haddase waa wax maqane toban kun iga sii tobankii kun baa farta lagaa saaray oo ratigiiyo toloma lagu heli doonaa mise waa lagu waayi doonaa oo haddii lagu helo toloma dhammaystiran tahay mise waxbaa kaa dhiman soo ma jahaalana waa ku jirtaa ruuxiina wax markaa uu gacantiisa ku jiro uu dhiibi kara meehe waa wax awoodiisaba ka baxsanba buyuuculqarar bay geli waxaa la yidhahdaa hayru maqduuri tasliim ma la kari karo ma dhiibi karo ruux ama ma ahee ruux shaygu waaba shay majhuulaba aslan mana lihid waxaad tidhi waxaan kaa gaday eh, eh, mxuu ahaay neef geelaan kaa gaday oo meeqaad iga siisa toban oo geel waa fara badan yahay waa noocee ma labba ma dhadigba ma qaalinba ma hal weynba ma yani say u taallaa neef geelaan kaa gaday waa majhuul berri markay timaado neefkii isii asaguna wuxuu soo istaajini muxuu ahaa nirig iyada dhanba cadhaysan oo bannaanka baada ka qaadateen kan kalena wuxuu dhi adeer qaalin shan jiroo riman baan kaa rabaa kala saar aduguga kaas marka ninna meesha uu koray koraysuu qabsaday ninna meesha ugu hoosaysuu rabaa inuu dhiibo marka waxa weeye jahaala mufdiya ila nisaac wa wixii marba hadduusan cadayn berri waa la isku qabsan doonaa sidaas daraaddeed bay shareecdu irida ka xidhay macnaha yani warka ama waa majhuul sifatan aw jinsan ama waa hayru maqduuri tasliim ama ma ahee waa macduum waxyaalahaasoo dhan baa marka waxay soo gelayaan buyuucda qararka waa asal weyn oo usuusha shareecada ka mid ahoo waxaa soo hoosgala masaa'il aad u fara badan oo ka mida masaa'il اlbeyc washiraac waxyaala badan baa halkaas soo gelaya oo qararkaa dartii ay shareecadu u xarimtay ayb wax ka mid a ah markaa xadiista hadda ku imaan doona baabunahyi reebitaankiibuu baab yahay can buyuuci lqarari beecyada noocaasee qararkaa layska reebo can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam naha wuxuu reebay can bayci lxasaati quruuraxa iibkiisa wa can bayci alqarari iyo beeca qararka beeca kadada iyo jahaaladu ku jirto nabigu waa rabay sal lay slm rawahu ljamacatu baa warisay ila lbuhaariya bukhaari mooye baycu lxasaad waa nooc ka mida buyuucu lqarar goonida loo sheegay meehe laakiin buyuucda qararku ka midi maxaa laga wadaa baycu lxasaad waxaa la yidhahdaa qaab ay isticmaali jireen jaahiliyadii islaamka hor carabta isticmaali jirtay nin baa imaanaya dukaan buu imaanayaa maalan markaasu wuxuu leeyahay waxay ku heshiinaan ninka dukaan kale dhagax baan tuurahayaa dhagax yar baan tuurahayaa dhagaxaasi maraduu ku dhaco yaan intaa kaaga iibsanaya a dhagaxaasi mare alla maraduu ku dhaco noocaydana ha noqoto kun shilin bay kaaga iibsantay oo talo maxay ku dhici doontaa yaa waxaaba laga yaabaa mid konton shil inay ku dhacdo waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo mid aad qaali u ah marka hadalkama noola badeecadii la kala iibsanayey ee lagu heshiiyey qiimaheedii lagu heshiiyey badeecadii xadididdeeda baa waxaa loo isticmaalayaa shay majhuul ah oo dhagaxaasi maraduu ku dhaco ama dhar dharbaha ka dhigina dhul ka dhig haddaad waxaad leedahay dhagaxaasaan tuurayaa meesha uu ku dhaco dhulka intaa la eg baan kala iibsanaynaa meeqaankaasiya dee labaatan milyan igasi waaya labaatan milyan waa diyaar tuur wuu tuuray xaggee buu gaadhaheed waxaad iibsatay miyaad garanaysa ma garanaysa waxaad iibsatay ma shan ekerba ma laba ekerba ma hal ekerba ma cadda xaggee buu gaadhi doonaa marka waxa beyculxasaadka ama badeecadii baa lagu xadidayaa ama waxaa kaleeto loo isticmaalaa ee waxbaan kala gadanay labada ruux ee wax kala iibsaday intay wada joogaan oyna meesha ku kala tegin khiyaar buu mid walba u leeyahay inuu ka noqdo badeecadii waana khiyaarka loo yaqaano khiyaarulmajlis waan waanu tegi doonaa insha allah tacala marka khiyaarkaasi labada ruuxba ay leeyihiin baa la rabaa in meesha laga saaro markaasaa waxaa la dhahayaa badeecadii waa kala gadannay soomaa mar alla markaan dhagaxa tuuro adigana waxaad qaadatay waa kugu laaimay anigana waaad qaatay waa igu laaimay kama noqon karti anna kama noqon karo marka waxaa meesha lagaga saaraya lagu ibtaalinayaa khiyaarulmajliska wixii la dhihi jiray ama sidanaa loola jeedaa ama badeecadii la kala gadanaya lafteedii baa lagu xadidaya dhagaxan la tuuraya labadabana jahaala ku jirta labadabana jahaala ku jirta buyuuculqararkay mar ka midta waa wax nooc khamaara waay macnaha siduu noqon doona la garan maayo caaqibadiisa lama yaqaano majhuululcaaqiba waa marka kaasaa laga wadaa bayculxasaa wayna isticmaali jireen wa can ibni mascuudin amaa bayculqararka waa kaan hadda ka soo hadlayno waa ka gudaha weyn bayculqararku waa buyuuc fara badan baa soo gasha kanaa ka mida kuwo soo socdana waa ka wa can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam wuxuu yidhi laa tashtaruu ha iibsanina asamaka malayga oo filmaa'i biyaha ku dhex jira maxaa yeeley fainahu isagu qararun waa kado rawa axmed baa wariye sanadkiisu waa daciif leanna waxaa ku jira yaziid ibn abi ziyaad oo daciif ah musayib ibnu raafic ninka la yidhaahdo oo cabdullahi bn mascuud ka warinayana waxba muusan ka maqlin oo halkaana waa munqatic waxaa kaloo rajaxayaan a'immada qaarkood inuu mawquuf yahay cala bni mascuud oo bayhaqi daaraqutni iyo khatiib albaqhdaadi iyo saasay rajaxayaan saddexdaa cillo dartoodba xadiisku waa daciif laakiin masalada uu ka hadlayo oo ah malay biyo ku dhex jiraan kaa gaday malay uun biyo ku dhex jira ma bannaana laanna waa jahaala ama ma ahe war malaygaas biyaha dhex ordaaya oo xadidan kaas biyaha sii dhex ordaaya ayaan ka daba tegi oon soo qaban oon kala gadannay oo miyaa soo qaban doontaa mise garan maysa ama malay uun badda ku jira waa majhuul marka jahaaladaa kala daran labaduba waxa weeyaan lama iibin karayo leanno lama yaqaano ma la qaban doonaa malay keebuu ka yahay waa jahaalaa ku jirta labadaba wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lla lay waslam can bayci xabali lxabala neefka riman uurjiifkiisa iibintiisuu rabay nebigu sal lla lay alxabala waa neefka riman xabalkuna waa uurjiifkii uurka ku jiray neefka riman ilmaha uurka ugu jira iibintiisa nabigu waa reebay sal lay slm rawa axmed baa wariye wa muslim watirmidi isagaa inoo sharxi doona wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan nahaa nebigu waa reebay can bayci xabali lxabala ayb wa xabalulxabali waxa wey wa xabalulxabala midda uur kale uurjiifkeedu waxa weeye ama midda riman uurjiifkeeda an tuntaja inay dhasho way annaaqatu hashi maa fii batnihaa waxa uurkeeda ku jira inay dhasho wa uma kadibna taxmila ay rinto allatii midii natajad dhashay allatii midii nutijad muu idhe allatii midii nutijad la dhalay kadibna tii la dhalay ay iyaduna rinto rawa abu daawuud baa wariyey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kaana wuxuu ahaa ahlu ljaahiliyati dadkii islaamka ka hor dadkii jaahiliyadu waxay ahaayeen yatabaayacuuna kuwo kala iibsada luxuuma aljazuur geela hilibkiisay kala iibsan jireen ilaa xabali lxabala ilaa laga gaadho wakhtiga midda riman ay dhalayso ilaa midda riman ilmaheeda uurka ku jira laga gaadho ayay hilibka ku galagadan jireen wa xabalulxabala waxa weeye an tuntaja inay dhasho weye annaaqatu hashu maa fii batniha waxa caloosheeda ku jira inay dhasho uma kadibna taxmila inay uuraysato ama irinto allatii midii yani waxa weeyaan e, e, natajad dhalatay ama nutijad la dhalay midii dhalatay haddana inay rinto fa nahahum waa ka rabay nebigu sal alay slam can dalika arrinka xaggiisa waa ka rabay muttafaqun calayh wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kaanuu waxay yatabaayacuuna kuwo kala iibsada aljazuura geelay kala iibsan jireen ilaa xabali lxabala ilaa laga gaadho midda riman uurkeediiyo ilmaheeda ilaa laga gaadho fanahahum waa ka rabay annabiyu nabi sal lay slam canhu xaggiisa rawahu lbuhaari baa weriy xabalulxabala tafsiirkeedaa laisku khilaafsan yahay inta nebiga ka sugan waxa weeyaan nahaa can xabali lxabala laakiin xabalulxabala maxaa la yidhahdaa tafsiirkeedii bay marka isku khilaafayaan tafsiirkan ma ibnu cumar baa iska leh mise naaficoo ardaygiisaoo taabiciya baa iska leh intaba way jirtaa ibnu cabdilbar wuxuu jasminayaa inuu tafsiirka ibnu cumar culimo kalena waxay jasminayan sida ismaaciil iyo khatiib albaqhdaadi iyo inuu tafsiirka leeyahay naafic ismana diidayso maslada iyada laba macnaa marka lagu fasiraa xabalulxabalaha waxa la kala iibsanayo ma ilmaha uurka ku jira oo labaa ka soo baxaysa markaa hashan riman ilmaha uurkeeda ku jira miyaa la kala gadanaya waa sida ay culimmada qaarkood qabaan saasaa laga wadaa bay dheh qaarna waxay ma ahee hashan riman ilmaha ay dhali doonto midka uu rimi doono kaas danbaa la kala gadanaya labadabana sidaa haddii la yidhaahdo way suuroobi kartaa taqriiban jahaalada unbaa sii kala daran labadooda marka xikmadda loo diiday maxay tahay xikmaddu waxa weeye mabiicdii la kala gadanayay silcadii baan la garanayn soo ma haddii la yidhi ama tan hadda riman ha noqoto ilmaha uurkeeda ku jira ama markay dhasho middaa ay dhashay ilmaha ay rimi doonto ha noqotee labadaba waxaan la garanaynin horta tani ma dhali doontaa mise dhali mayso miyaa la kala garan karaa tayib hadday dhasho ma waxay dhali doontaa lab mise dhadig bay dhali doontaa lama yaqaan ma mataanay dhali doontaa mise hal mid bay dhali doontaa lama yaqaan ka hor miyay dhiman doontaa mise way noolaan doontaa lafteedu lama yaqaan soo ma ayadii hadday sidaa noqotay kan uurkeeda ku jira midka uu rimi doonana soo kaba sii darra isaguna labadaas suuraba waxaa laga hadlayo xadiisku ka hadlayo badeecadiibaa majhuul ah ma la tafsiirka labaadi waxa weeye oo tafsiirka hore waa ka shaafici iyo qolyada ay marayaan tafsiirka labaadi waxa weeye waxa la kala gadanaya waa cadya hilib baa la kala gadanayaa ama waxaa la kala gadanayaa geel laftiisaa la kala gadanaya neefkan meesha taagan ama hilibkan kawaanka kawaankayaale kala iibsanaya laakiin muddadii ay lacagta isa siin lahaayeen baa waxay ugu muddaynayaan neefkan riman markuu ilmaha dhalo muddadaasaad lacagtaadii ku siinaya ama ma ahee kan riman ilmaha uu riman yahay markuu dhasho oo ilmahaasi haddana rimo oo uu kaasi dhasho ayaa dayntaada ku siinaya markaana xaggee khaladku ku jira ya marka badeecadu way iska caddahay laakiin khaladku xaggee ku jira ajalka iyo muddada wax la kala qaadanayaa majhuula ah markaa oo hadde wax weeyaan hashani goormay dhali doontaa lama yaqaano ma dhalaysaa mise dhali maysa lama yaqaano wakhtigay dhali doonto lama yaqaano miyay dhiman doontaa lama yaqaano ta dambe kaba sii daran saas daraaddeed muddada wax lagu muddeeyey ayaa markan majhuul ah midda horena maxaa majhuul ah badeecada lafteedii baa majhuul ah suuradan dambena waxaa majhuul ah muddadii lagu muddaystay in wax la kala qaato ayaa majhuulah labaduba wax way buyuucda qararkay ka mid daahirka hadda hadalkan meeshan inoo yaallay wuxuu taageerayaa in waxa laga hadlaya ay tahay muddaynta ee ayna badeecada ahayn xageen ka qaadanaynaa ya kaana ahluuljaahiliyati yatabaayacuuna luxuuma aljazuur hilib geel baa la kala gadanaya riwaayada dambana waxay tidhi kaanuu yatabaayacuuna aljazuur geela laftiisay kala gadanayaan wa wax marka iska cad laakiin ilaa xabali lxabala ilaa laga gaadho muddada hee ha hashan riman ay dhalayso ama ilmahay uurka ku sida u dhali doono wakhtigaasay ku mudaynayaan marka labadaba isku soo duuduubo labada suuraba waa buyuuculqarar bay ka mid tahay mana bannaana ayib tafsiirkeeda sidaasaa isku khilaafsanya oo a'immadu ay ugu kala duwan yihin wacan shahri bni xawshabin can abi saciidin qaala wuxuu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal lay waslam can shiraa'i maa fii butuuni lancaam wuxuu reebay can shiraa'i maa shay iibintii iibsigiidheh oo fii butuuni alancaami xoolaha la dhaqdo calooshooda ku jira xataa tadaca ilaa ay dajiso oo ay e, yani waxa weeyaan ay dhasho ah. yani waxa weeyaan ilmaha uurka ku jira in la kala gato ilaa uu bannaanka usoo baxo oo markaa la ogaado wuxuu yahay o waa la isla ogolya taa iyadaa soo marna leanna waxa weeye jahaala ku jirta talabaad wax la dhiidi kara maaha wa can bayci maa fii duruuciha waxaa kaloo uu nebigu rabay can bayci maa shay iibintii fii duruucihaa xoolaha candhadooda ku jira ilaa bikaylin ilaa beegid mooye yacni neefka candhadiisa caanaha ku jiraan kaa iibiyey intaasaanan kaa siiyey oo meeqay noqonayaan meeqo litir ya ma la yaqaano neefkaasi rida ama loda ama geela candhadiisa caanaha ku jiraaye waxay noqon doonaan lama yaqaano a ma litir bay noqon ma ka yaraanayaan ma waxay noqonayaan lama yaqaano mar haddaan la garanaynin waxay noqon doonaan ha iibinin ilaa bikaylin ilaa intan candhada laga soo saaro lasoo liso markaa la beego mooye ah, marka hala miso ha la beego markaa kadib beeg ha lagu kala iibsado iyagoo cad ah, litir baan kaa iibiyey kayr baan kaa iibiyey koob baan kaa iibiyey wakuka warku waa cadi ayb laakiin caano candho ku jira wa can bayci maa fii duruuciha ila bikayl waxauu kaloo nebigu reebay wa can shiraa'i alcabdi addoonka iibintiisana iibsigiisana waa reebay nebigu sal alay slam wa huwa isagoo aabiqun mid dhuuntay ah addoon sayidkiisiiba ka fakaday oo maqan ayaa la kala gadanaya marka asagana ma bannaano sida imaam shaafici iyo keyrka ay leeyihiin maxaa yeelay eh, muxuu ahaayey waxaad dhiibi kartaba maaha wax caaqibadiisa la garanayo wuxuu ku dambayn doonana maaha ah, ma la heli doonaa ma saasuu ku tegi doonaa hadda addoon baa la cabiraye waxaa soo gelaya wax kasta oo aan la dhiibi karin caaqibadiisiiyo wuxuu ku dambayn doonana aan la garanayn lama kala gadan karo ilaa u caddaado ayib waxaa kaloo nebigu rabay sal lay slm can shiraa'i almaghaanimi haniimooyinka iibsigooda xataa tuqasama ilaa laga qaybiyo rag baa dagaalamay oo jihaaday gaalay la dagaalameen oo haniimay ka qabsadeen haniimadii baa isugu jirto weli looma qaybinin suuqaa timidoo waxaa tidhi warniyo xoolaan soo haniimaysanay waxbaana igaga soo hagaagi doona oo raggii dagaalamaydayaan ka mid ah waxa haniimadaa igaga soo hagaagi doono iga gado oo maxaan kaa siiya intaa iga sii lacagtiisii buu qaatay oo maxaa ku soo hagaagi doona ma la yaqaanaa lama yaqaana wax badan inay noqotaa dhici karta wax yar inay noqotaa dhici karta marka ilaa inta la qaybiyo wixii isagu uu lahaa bannaanka uu u soo baxo oo la yidhahdo waa kan waxaagii oo u caddaato marka unbuu gadi karaa laakiin wax isku jiroon la garanaynin waxaad ku leedahay iyo waxaadan ku lahayn ayna kala caddayn ma garan kartid qaybta kaaga soo hagaagaysa ilaa ay caddaato macnaha saasaa laga wadaa wa can shiraa'i sadaqaati sadaqooyinka iibsigoodana nebigu waa reebay xataa tuqbada ilaa alla qibdoodo oo gacantaada ay ku soo wareegaan sakaa la qaybinayaa ama sadaqaad baa la qaybinaya adigana dadka wax laga siinahayaad ku talagashantaha inaad ka mid tahay ama dowladdaa bixinaysa ama taajir baa bixinaya ama jamciyad baa bixinaysa sadaqaad baa la qaybinaya sadaqaadka inaad wax ka helaysaad yaad u badinaysa ayib markaasaa waxaa tidhi intaan wixii bayna ku soo gaadhinba taad suuqa tagtay waa tii war meeshan lo la qaybinayaan u malayn neefaa igaga soo hagaagi doona iga iibso ah, waabaad sii gadatayba war gacantaada ma soo gelin waa inaa horta gacantaada soo galo markuu gacantaada soo galo xataa tuqbad marka gacantaada soo gala kadib baad iibsan karta laakiin sadaqa la qaybinayo tolo ma lagu siin doonaa ma lagaa qadin doonaa haddii wax lagaa siiyo ma wax yarba ma wax badanba yani waxa wey waa eh, waa sii iibinaya maya ayb wa can darbat midka eh, muxuu ahaayey eh, eh, badda mukhuurta muxuu ahay dhufashadiisa ama nasiibsigiisa ah, waa dad badda galo oo intay badda quusaan wuxuun kala soo baxa marka ninkan waad badmaax oo wuxuu le baddaan galaya badda waxaan kas ka soo saaro oo markan mukhuurtan hadda aan ku keeno iga iibso war maxaad keeni doontaa de keeni mise gacmalaan baad soo noqon adoon waxba haysanin mise muxuu ahay jawhar qaaliyaad gacanta kusoo dhigi doontaa lama yaqaano soo maa waa majhuul marka darbatulqaa'is kaasaa la dhahaa waa nooc khamaara waay nooc khamaara waay mar haddii yani caaqibadiisu ay majhuulta raw axmed baa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey kadalika cabdirasaaq iyo taara sanadkiisu waa daciif jiddan waxaana ku jira moxamed ibnu ibraahim nin la yidhaahdo majhuula iyo moxamed ibnu zaydin la yidhahdo isagana oo majhuula shahr ibnu xawshab oo isagana dacfi ku jiro laakiin xadiidka jumlooyinka iyo axkaamta uu ka hadlay inteeda badan shaahid bay leedahay oo xadiis kale u marhaati kacaysa welitirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday minhu xaaluu xadiidka ka mid yahay shiraa'u lmaqaanimi qaybta ku saabsan haniimooyinka iibinteeda baa tirmidi wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun way hariibun oo hariiba ah wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal wuxu uhi naha wuu reebay annabiyu nebigu sal ly slam can bayci lmaqhaanimi haniimooyinka iibintooduu reebay xataa tuqasama ilaa ee la qaybiyo oo aad gacantaada ay soo gasho wixii kaaga soo hagaagi lahaa rawa nasaai baa wariyey waa xadiis saxiixa way shekh albaniiyo heyrkii way saxiixinayaan ayib buyuucu lqarar bay marka ka mid tahay wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu radi ayb rawa axmed baa wariyo abu daawuud sanadkiisu waa daciif oo nin la yidhahdo mowla quraysh oo abu hurayre ka warinaya ayaa majhuul ah ayb xadiidkuse waa xasan liqayrihi oo xadiiskaa ka horeeya xoojinayo isku mid yihi wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lay waslam an yubaaca in la iibiyo hamarun midho geed saaran xataa yucama ilaa la quuto ilaa ay gaadhaan heer la quuto oo la cuni karo ay bislaadaan waay in la iibiyo nebigu waa reeb islam waanu tegi doonaa masaladaasoo abwaab gooniyu u samayn doonaa beeraha iyo midhaha geedka saaran iyo maxaa la gadi karaa waa baab inoo soo socdoba ayib waxaana loo diidan yahay midhuhu iyagoon bislaanin oo geedka saaran in la kala gato leanna wax weeyaan markaa qiyaas baa lagu kala gadanaya midhuhuna markay qoyan yihiin iyo markay adkaadaan ee bislaadaan way way kala gadisnaanayaan xagga miisaanka iyo beegga iyo kulliga ku kala gedisnaanayaan kullamaa ay sii bislaadaan oo sii adkaadaanba miisaankoodu waasa waa isbedelaya sidaas daraaddeed baa waxaa ku jirta jahala ku jirta in yubaaca amarun xataa yuta waa u tegi doonaa aw amase suufun ama dhogor in la iibiyo ayuu nebigu rabay calaa dahrin oo neefka dhabarkiisa saaran dhogorta idaha iyo laga gurto ee la iibsado idahaygaas meeshaa daaqaya ee tobanka ah dhogorta saaran ama neefkaasi dhogorta saaran baan kaa iibiyo intaa kaa oo maxay noqon doontaa lama yaqaano ah intay noqon doonto iyo qiyaasteeda lama garanayo iyadana jahaladaasaa ku jirta ow amase labanun ama caano in la iibiyo oo fii darcin candha ku jira ow amase samnun subag in la iibiyo oo fii labanin caano ku dhex jira yani samnun fi labani waxa waaye caanahan la soo lisay intaan subaga laga saarin ayaa wuxuu leeyahay caanahan haantaa ku jira waan luli rabaa subag baa ka soo baxaya subaga ka soo bixi raba iga iibso waaba la kala gatayba lagu kala baxa ninkan marka wuxuu meesha u fadhiyaa wixii ka soo bixi lahaa meesha inuu inuu inuu helo oo maxaad iibsatay oo waxaad iibsatay intee dhan yahy subaga ka soo bixi doona caanahan miyaa la garanaya ma la garanayo waa yaraan karaa waa badnaan karaa sidaas way macnaha ayib rawahu daara qutni baa wariyey xadiidka waa saxiix lighayrihi culimmada qaarkoodna waxay rajaxayaan inuu mawquuf yahay masaa'ishaas oo dhanna madhabu jamaahiir alculamaa weeyaanoo sidaasay qabaan xadiisku uu sheegayo masaa'ishan oo dhan waxay hoos tegayaan bayculqarar bay hoos tegayaan lianna ama lama dhiibi karo ama marka la kala gadanayo wax la garanayo labada ruux u cad ama mid ka mida u cad ma jiro shuruuda asaasigae beecana waxaa ka mid a labada ruuxee wax kala gadanaya kanna lacagta uu qaadanayo waa inay u caddahay intay tahay kanna badeecada uu iibsanayo waa inay u caddahay waxay tahay haddii meesha ay jahaala gasho samanka ama musmanka ama badeecada ama lacagta caqdigaasi waa burayaa leanna wuxuu gelayaa yacni buyuucu lqarar buu markaa gelaya ayb waxaa ka mid a oo hadda aada loo isticmaalaa oo halkaasi wax badan ka soo gelayaan ee mucaamalaadkan hadda loo yaqaano inshuransiga alta'miinaat altijaariya inshuransigu waa laba nooco inshuransi islaami a ah mid oo suuro kaluu isagu qaataa waa ka gedisan yahy iyo insurance ama caymis ganacsi ah oo shirkadahan waa midkan adduunka caanka ka ah intiisa badan kan islaamiga caalamulislaami baa inta badan yaa laga yaqaana yani caalamkana aad buu ugu faafay hadda meelo badan baa laga helaa totalina waa ka gedisan yahay asaaska horuu kaga gedisan yahay kan kale sharxiisa waqti buu qaadanaya hadda kuma sii dheeraanka laakiin inshurancekan kale taqliidiga ah ee ganacsiga sharikadaha ganacsigu ay sameeyaan asbaabta shareecadu u xarintay baa waxaa ka mida harar iyo jahaala ku jira ribaa ku jirta labadeeda nooc aklu amwaali naasi bilbaatil baa ku jirta khamaar baa ku jira laakiin waxaa ka mida waxyaalaha ku jira harar iyo jahaala ku jirta oo dhankay kaga jirta markii aad adiga intaad tagto aad tidhaahdo eh, muxuu ahaayey baabuur baad maalan inshorans garaynaysa ama caym isuu samaynaysa baabuurkii lacagtii baa lagaa qaaday waxaa lagu yidhi markii shil kugu yimaado sidaa isaa wax u dhacaan yaanu wax sidaasaas kuu celinaynaa ayib su-aasha isweydiintana horta shil ma dhici doonaa waay shil ma ku qabsan doonaa mise kuma qabsan doona ya lama garan karo oo gacan uur ku jirta ayib shil kaba soo qaad waad gashay shilka aad gashay intee buu la ekaan doonaa lama yaqaan ma muddadan aad geli doontaa mise wakhti kale aad geli doontaa lama yaqaan soo ma marka caqdiga wax lagu galayo waa jahaalo mukhaadaradaas ama khatartaa mutawaqaca baa laga ganacsanayaa dhanka kale khamaar baa ku jiro ama adaa khasaari ama shirkaddaa khasaari haddii adigoo muddo dheer lacag lagaa guranaya aada shil gasho oo shirkaddii wax yar uun ay kaa bixiso muddo dheerna ay lacagta kaa guranaysa ama aadan shilba gelinba xoolahaagii aawe ya maxaa lagu qaatay maxaa laguu qabtay oo lagu qaatay soo ma tayib kama soo qaad markaad saa u gashay shirkadii oo aad qaybtii ugu baxay qisdigii ugu horreeye bixisay ayaa waxaad gashay shil weyn waxaa lagaa qaaday labaatan kun shil waxaad gashay hal milyan ah shirkaddii bil kadib baa waxay bixisay hal milyan adigana maxaa lagaa qaaday labaatan kun ma khasaarsan tahay shirkaddii mise ma khasaarsan maxaad ku cuntay xoolaheeda soo ma marka waxa weeyaan jahaala ku jirta oo qarar baa ku jira ilaa lix shan cilaa ku jirtaoo mid walba gooni ku filantaha inay buriso oo ay ka dhigto caqdi shareecada khilaafsan waa marka waa waa ta'miinaadka ama inshuransiyada ganacsiga waay kuwan islaamiga la yidhaahdo ra'san way ka bedelan yihin tafaasiisheeda le waqtigeeda laakiin hadda kama hadli karno wa can saciidin alkhudri qaala wuxu uhi naha wuu reebay rasul lahi sal lay rasuulku wuxuu reebay can ilmulaamasati isla taabashadii ayuu reebay wlmunaabadati isla tuurashadii fi lbeyci beyca dhexdiisa ayib oo maxaa laga wadaa wlmunaamasatu isla taabashadu waxa waaye lamsu rajul ninka taabashadiisa thawbal aakhari ka kala maradiisa uu taabto biyadihi gacantiisana uu ku taabto bileyli habeennimo aw binahaari ama maalinimuu gacantiisa ku taabanaya walaa yuqalibuhu mana rogrogayo maba fiirinayaba ayib masaladaasi waxa waaye waxay ku heshiinayaan haddaan haddaad maradaa taabatood gacanta saarto intaasay kaaga gadanta kamana noqon kartid kamana fiirsan kartid haa ama adiguna waxaan wada taabo aniguna waxaad waddaan taaban adiga waxaad taabatana waa lacagtaad qaadan lahayd anugu waxaan taabtana waa badeecadan kaa iibsan laha wabilahi towfiiq inugu kala wadi oo tolo maxaa taabatay wixii gacantaada ku dhacday marka waa isla taabasho isla taabashadaasaa wax lagu kala iibsanayaa isla taabashadiina waxay ku dhici doonto lama yaqaan yani wax weeyaan isla tuurashaduna waa la mid wlmunaabadatu isla tuurashadu waxa weye an yanbuda inuu tuuro alrajulu ninku ila arajuli ninka kale inuu u tuuro bihawbihi maradiisa warmaradaada soo tuur ana taydaan soo tuuri aan isu soo tuurin haye wayanbuda inuu tuuro alaaharu ka kalena bihawbihi maradiisa soo tuuro wayakuunu wuxuu ahaanayaa dalika arrinkaasi baycahumaa kala iibsigoodii saas min hayri nadarin ayagoon fiirinin walaa taraadin raallina ku kala noqonin soo tuur waxaad hayso anna waan soo tuuri waana kala dhaqa saasaan wax ku kala gadanay kani waxa uu qaatay marada loo soo tuuray laba maraa laysdhaafsanaya marada kani soo tuuray kani iskama fiirinin marada kani tuurayna kaasi iskama fiirinin ilaan wixii markaad fiirisood rurugto oo yacni waxa weeyaan aad ka baaraan ama raalli ku noqon kartaa ama ku qanci kartaa soo ma laakiin haddaan lan fiirinba ama lagu yidhahdo markaa taabataba adiguna taabashada way kaa gadan tahay anna taabashada way iga gadan ama la yidhaahdaba isla tuuridaba waan kala iibsannayba ama la yidhaahdaba haddaan isu tuurnaba beecii waa laasimoo khiyaar ma lihid wada adeer maxaan kala gadanay waay soo wax majhuula ma lanna waxaa la rabaa badeecadu inay caddahay ruuxu u iibsanayo alcilmu bilmabiic waa kaan soo marnayo shuruuda waxaa ka mida an yakuuna athamanu macluuman wa an yakuuna almuhmanu macluuman ruuxu intuu fiiriyo raalli ku noqdo leanna qur-aanka kariimka muxuu yidhi laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum ganacsi aad raalli isaga noqoteen inuu yahay mooye ruuxu wuxuusan ogaynba wuxuu yahay miyuu raalli ku noqon karaa noocan ah oo wax isutuuridda beecu ku laasimayo ama isla taabashada beecu ku laasimayo jaahiliyadii islaamka ka hor buyuucday isticmaali jireen bay ka mid tahay muxuu ahaayey eh, eh, carabtu isticmaali jireen muttafaqun caleyhi xadiiska isaga ayb buyucdaasoo dhan marka sababta loo diidan yaha waxaan idhi nooc khamaarana waa ku jiraa laakiin waa qarar iyo jahaala way macnaha ayb waxay culimada qaarkood soo reebaan marka laga hadlayo qararka waxyaalaha qaarkood oo ay adag tahay in xaqiiqadiisa la ogaado waxay yidhaahdaan waxa la kala gadanayana intiisa badan waa macluum waa la yaqaanaa laakiin qayb waxaa raacsan in la ogaado ay adagta beeciina qayb ka ah se qayb yar taasoo kale waxay yidhaahdaan waa qarar yasiir ah oo muqhtafar ah maalan waxay tusaale uga dhigaan guriganaa la kala gadanayaa gurigu waa laba qaybood asaas dhulka ku jira iyo qaybta foundationka ee dhulka ku jirta soo guriga ka mid maa iyo qaybta bannaanka taalla labadaa qaybood baa guriga ka koobanyo la iibsanaya ayib qaybtan bannaanka taalla la arag la garay laakiin qaybta gudaha ku jirta miyaad aragtay adiga ma aadan arkin maca daalika sidaasuu beecu ku asaxayaa sababtu waxa weeyaan intan yarta ah, intan mm, aan la arkin ee dhulka ku jirtaay way yar tahay yaridaana waa laysaga saamaxaya qayb kaley raacsantahay oo waxaa la yidhaahdaa waa meesha qaacidada sharciga ku timaado la yidhaahdo yani waxa wey yasixu tabacan maa laa yasixu istiqlaalan yani wax waxaa jira markuu shay kale la socdo iibkiisu iska asaxayo laakiin shaygaa uu la socdo haddii laga saaro oo bannaanka isaga la dhigo lama gabi karo haddii maalan hadda guriga qaybtiisa koroo dhan la dumiyo oo intii aasaaska ee dhulka ku jirtay basa soo hadho ma la kala gadan karaa ya maya qaybtan gudaha ku jirtaa waxay ku asaxaysay qaybtan banaanka taalla iska raacsanayd laakiin qaybtii ay raacsanayd haddii laga jaro oo intii hoos ku jirtay keliya banaan la yidhahdo la kala gato maya waxaaba miaalkaasi ka dhow neefka geela riman ee la kala gadanayo hasha riman qaalinta shan jirka ehe riman iyo shan jirka aan rimanayn kee qaalisa ya shan jirka riman baa qaalisa qaalinimadu xaggee ka imaanaysa ya ilmaha meesha ku jira baa wax la xisaabinaya way bannaanta laakiin haddaad tidhaahdo ilmahana gooni iga gab neefkana gooni iiga gad ma soconaysaa maya saas daraaddeed attaabicu taabic qaacidada la yidhahdo waay wixii shay raacsan shaygaa uu raacsan yahay hadduu yar yahay unbuu la xugum qaadan laakiin haddii gooni looga saaro mamnuuc buu noqonaya leanna waa majhuul jahaaliya qarar bay gelaya marka waxay aada uga doodsan yihiin culimmadu oo dood badani ka jirtaa waxyaalaha asal ahaantoodaba waxa looga qastaayo uu dhulka ku jiro waxa loogaba qasinta laga rababa ee maqsuudkaaba dhulkay ku jirtaa sida maalan ee basasha iyo toonta iyo ilan qaybtii laga rabay caleyntiibaa bannaanka taalla soo maa qaybtii maqsuudka ahayd dhulkayba ku aasan tahay marka iyadoo dhulka ku aasan ma la kala iibsan karaa beertaa basasha ama toonta ama wixii la mida ah. halkaasay ku kala tegaya qaar waxay leeyihiin caadadaa ku dureertay hal kala gato walow jahaaliyi qararba ha ku jire imaamu shaafici iyo qolyana waxay leeyihiin iyo axmed iyana maya lama kala gadan karo allahuma in lasoo fujiyo bannaanka lasoo dhiga mooye ayadoo dhulka ku aasan lama kala gadan karo sababtu waxa weeyaan adiga markii beer basal ah oo dhulka ku aasan lagaa iibiyo oo lacagtii lagaa qaato oo lagaa tago oo berri markaa soo saarta wadabalow ay noqoto waa horaaba hoos laga cunay ya soomada khasaarin waxaan meesha ku jira wax la garanaya maaha saas daraaddeed imaam shaafici axmed iyo waxay lama gadan karo ilaa la soo saaro laakiin qolyaha waxay leeyihiin jarat ilcaada sidaasay caadadu ku jiri jirto waa la kala gadan jiray saa lagu socodsiiyo xadiiska daahirkiisu marka waa ka hor imaanaya ayib wacan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi naha wuu rabay annabiyu nebigu sal lay slam wuxuu rabay can ilmuxaaqalati can ilmuxaaqala in badarka geedka ku yaalla mid la gooyey oo adag lagu gado maxaa qalada la dhahaa maalan eh, gallayda ama digirta dheh ama qamandida dheh weli geedka saaranen soo gu'in ayaa waxaa lagu gadanayaa mid mar hore go'day oo adkaatay taasaa muxaaqalada la yidhahda nebigu waa reebay sal lla alay slam maxaa loo reebay calanshaani middan geedka saaran weli si fiican umayna adkaanin haddii la yidhahdo maalan middan geedka saaran laba kiilo ka mid a ah. ayaa waxaan kaaga gadayaa tan waa hore bislaatay laba kiilo ka mid a ah. tayib markan hore labada kiilo waa isleegyihiin laakiin middan qoyane hadda la soo gooyo waqti kadib way dhadhi doontaa soo ma way sii yaraan miisaankeeduna waa sii lumaya maadaama dib ay ka yaraan doonto waxay ka dhigan tahay laba shay oo isku mid ah oo midna yaraan doono midna uu waafi yahay adoo isku gaday oo kaleeto halkaa waxaa imaan doona u tegi doonaa abwaabta ribada abwaabta ribada raashiimada marka laysku gadayo ama lacagaha marka laysku gadayo ayaan u tegi doonaayo laba shay oo isku midoo raashiinka la cuno ah oo midina qoyan yahoo geedka saaran yahay midina adag mar hore go-ayoo adag yahay layskuma gadi karo aslanba layskuma gadi karo leanna shardigii asaasigaa la heli karinoo inay isla egyihiin bay sharecadu shardi ka dhigtay islamana ekaan karaan leanna mid baa nusqaami doona oo midka qoyan ah soo ma taasaa marka waxa la yidhahda almuaaqala almuaaqala taasaa la yidhahda wlmukhaaarati buu nabigu reebay sal lay slam almukhaasara ayadana waxa weeyaan midhihii oon bislaanin oo cagaar ah in la iibsado almuhaadarane almukhaadara soosama qoray ah, daad yani waa baycu yani waxa wey khadra'a waay geedka saarnaa oo cagaar ah in la gado waa ma bannaana waana u tegi doonaa meesheedu ku keeni doonaa insha allahu tacala wlmunaabadati buu nabigu rabi sal lay isla tuurashadii wlmulaamasati iyo isla taabashadii waan soo marnay wlmuzaabanatina nabigu waa rabi sal lay slam timirtii laysku gaday muzaabanadana waxa weeye iyaduna waa timirta geedka saaran een weli soo go'in oo mid mar hore go'day oo adkaatay lagu iibiyo waa tii horeo kale waa muxaaqaladu waxay ku saabsan tahay badarka yaryar inta badan musaabadana waxaa loo isticmaalaa timirtaa loo isticmaalaa ama cinabkao kalea loo isticmaalaa kiisa geedka saaran iyo mid adagoo mar hore go'ay marka laysdhaafsanayo o laysku iibinayo ayaa la yidhahdaa musaabana abwaabta ribaday ku imaan doontaa oo cillada loo diidan yahay ribaa geli siday u geli doontana meesheedaan insha allah tacala ku sharxi doonaa baabu nahyi can alistinaai fi lbayci ila an yakuuna macluuman baabu nahyi reebitaankiibuu baabu yahay can ilistinaai layska reebo soo reebidda filbeyci beyca dhexdiisa ilaa an yakuuna inuu yahay mooye kala soo reebayo macluuman mid la yaqaanoo la ogyahay masaladani waxa weeye beec in aad wax ka soo reebto waxaad gaday ama badeeco aad gaday yaad qayb ka mida ka soo reebtay qaybtaa aad ka soo reebtay hadday tahay qayb macluuma ah oo intaad soo reebtay iyo intaad ruuxa ka gaday ay kala cad tahay oy kala xadidan tahay dhib male laakiin haddayna kala xadidnayn maya misaalku wuxuu noqon karaa in aad tidhaahdo maalan dhulkaasaan kaa gaday ilaa hal ekar mooye ya istinuhu marka waxa weeye ilaa hal ekar weeye maanaa ilaadaasaa istinaa waa qaybtaad soo reebayso qaybta aad soo reebayso hadday marka xadidantoo macluum tahay inta kale hadhay eedan soo reebinna ay caddahay markaasi dhib ma laha haddaad tidhaahdo dhulkaasaan kaa iibiyey hal ekar mooye oo ekarkii miyaa la yaqaana mise lama yaqaan ya lama yaqaan see loo aqoonin ekarka dhulkani ekarka aad iga reebatay ee beeca ka hadhay waa kee ila dhulkii waa kala duwan yahay soo ma maka xaggaa maka jidka saaran baa maka gadaalabaa maka xagganaa kee waay lama yaqaano marka wax waad iga soo reebtay laakiin waxaad soo reebtay ma cadda mana xadidna mana taqaanin adna ma taqaanin adna ma aqaano sidaa hadduu yahay ma bannaana sababta ma yeelaysa maxay tahay leanna wixii la kala gadanayay buu jahaalo gelinayaa haddaad tidhahda hal ekar mooye inta kalean kaa gaday inteed iga gaday ma cadda inteed soo reebatay ma cadda jahaalaa ku jirta marka haddiise waxa uu soo reebay cadya marka waa okay waa xadidan yahay ayb waxaad tidhi maalan eh, eh, geelaygaasaan kaa gaday ilaa hal hal rati mooye war waa kee keed iga reebatay inteesa iga gaday ma waa cadba ma cadda haddaad si tidhaahda geelaygaasaan kaa gaday ilaa ratigan mooye soo ma cadda haa ratigaa unbaa beecii ka baxay intii kale beeci waa galay laakiin haddaad tidhaahda ilaa hal rati mooye ilaa hal ekar mooye oo dee waa kee keed iga gaday keebaase reebatay soo ma masalada la diidanya taa iyadaa waay waana qaab ay cuquudda u dhacdo wax lagu kala iibsado can jaabirin waxaa laga warin ana nabiya nebigu sal lay slm naha wuu reebay can ilmuxaaqalati waan soo marnay waalmusaabanati waan soo marnay waathunya iyo soo reebiddana nebigu waa reebay in la iibsado ilaa an tuclama in la og yahay mooye athunya bimacna alistitnaa waay soo reebidda wixii aad la kala gatay wax ka mida laga soo saaraya beeca oo laga bixinayo kaa nebigu waa reebay ilaa an tuclama tan la soo reebay in la og yahay mooye ooy xadidan tahay oo kan la yidhaahdo mooye marka dee waa ansaxaysa waa iska caddaa wixii la kala sidaas way macnaa ayib waa inuu shay iibiyo wax ka midana soo reebo taasaa la yidhahdaa waa kaan hadda soo tilmaanay wey macanaa ayib ama gurye ha noqdo ama dhul ha noqdo ama xoolo nool ha noqdo yani wuxuu doon noqon karaya maxaa loo diiday waxaa loo diilay jahaaliya qarar baa ku jira berina waa laysku qabsan doonaa waxay imaan doontaa dhulkan kaa gaday ekarkan kaa reebtay kanuu ahaa iyo ma ahayna kaasuu aha xoolahan aad iga gatay neefka aad kala hadhay kanuu ahaa maya kan ma ahayn war ratigan caatad ee weydsan ee cadhada qabaad iga reebatay war ma ahe bahalkan baarqabkaee xooga badan baad kaa reebtay qatab waa isgalay bal kala saar wakaas leanna warkuma caddayn wixii la kala iibsadayna wuxuu noqonayaa waxaan cadayn ninkani wuxuu la hadhayna wuxuu noqonaya waxaan caddayn marka caqdigiio dhan buu burinaya caqdigioo dhan buu fasaadinaya macnaha baabu baycatayni laba beec buu baabu yahay oo fii baycatin hal beec dhexdiisa baycatayni fii bayca hal laba iib oo haddana hal iib isku noqonaya laba iib oo hal iib si kale haddii loo yidhaahdo waa laba iib oo isku xidhan laba caqdi ama laba heshiis ama laba iib oo midba midka kaleeto uu luqunta haysto oo mar wada dhacaya oo mid haduu buro ka kale la burahay oo mid hadduu ka kalena la asaxayo waa mataano waay ama isla dhiman <laughs> ama isla noolanaya laba beecoo noocaasa buu baabuya can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasul llahi sal lay man baaca ruuxii iibiya baycatayni laba beec oo fii baycatin hal beec ku dhex jira waana laba kala beec hal beec bayna iskula jiraan falahu waxaa u sugnaaday awkasuhumaa labada beec midka nusqaanta leh midka ugu yar ee dhimanaanta ka dhiman ee yar buu leeyahy aw ribaa ama ribuu leeyahy ama ribuu qaadan ama labada iib midka hoose ee nusqaanta watuu qaadan labada mid waa rawa abu daawuud baa wariyo wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan naha nabiyu nebigu wuxuu reebay sal lay slam can baycatayni laba beec oo fii baycatin hal beec dhexdiisa rawahu axmed baa wariyo wanasaai watirmidi wasaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixinaya ibnu jaruud ibn xibaan sheekh albaani sheekh shucaybna waa taxsiininaya ayb maxaa laga wadaa baycatayni fii bayca baycatayni fii bayca macaani dhowraa lagu fasiraa qole waxay ku fasirayaan in aad tidhaahdo badeecadan suuqa ku dukaanka kuu taalla haddaad dayn igaga qaadanaysana waa intaa oo waa qiimo qaali ah haddaad lacag caddaan oo kaasha i siinaysana waa intaasoo wuu ka qiimo yaryahay oo maalan maradan ama sariirtan dukaanka ii taalla haddaad daynigaga qaadanaysana waa toban kun haddaad hadda lacagteedii isiinaysana waa siddeed kun waa laba beec oo haddana hal beeca falahu awkasuhuma aw irriba say ku imaanaysaa marka qolada fikirkaa qaba falahu awkasuhuma aw irriba waxay imaanaysaa laba mid baa kugu dhici marka haddaad sideedda siiso ood sidaa qiimaha qaadato hee ribo waad ka badbaadi caqdiguna waa asaxaya haddaadse labada lacagood midka badanoo tobanka kun a qaadato ribaad qaadatay falahu awkasuhumaa oo qiimaha hoose ah aw riba oo qiimaha sare ziyaadada wata madhabka xadiiska sidaa waxaa ku fasiray culimmada qaarkood waxaana aad u rajaxay oo masaladaa baxdi ka qoray oo aad ugu dooday culimmada mucaasiriinta sheekh albani wuxuuna diiday in la yidhaahdo shaygani dayna waa intaa kaash iyo lacag caddaana ah daysana waa intaa ayib ra'yigaasi waa ra'yi daciifa ra'yi daciifa ah wey tafsiirka xadiiska tafsiirkiisana waa ku daciif madaahibta culimadana daciif buu ku yahay bal jamaahiirtoodu say qabaan say u badan yihiin beeca noocaasa beecul ajal baa la haddii lacagta hal mar la wada bixinayo dib laga bixinayana waa beycu ljal haddii lacagtaasi inyar in yar lagu bixinayo beycu taqsiid baa la dhahaa waxay leeyihiin xadiiskuna kuma saabsana noocaasina waa bannaan tahay allahuma mid bay diidayaanoo baycatayni fii bayca buu geli bay leeyihiin waa goorma haddii aad shaygani dayn haddaad igaga qaadanaysana waa intaa haddaad lacag kaasha igu siinaysana waa intaa idinkoon labadii mid isla goynin ayuu alaabtii qaatay war ma sideed kun baad igaga qaadatay mise baad igaga qaadato toban kun ah midna la goynin baa beecii la dhammaystay markaase de waxaa jahaala ku jirtaa badeecada wixii lagu kala gatay ya baa markaa jahaala ku jirtaa taa iyadaa jamaahiirtoodu way qabaan laakiin labada beec ee daynta ah iyo midka kaashkaa ah haddii mid uun lagu dhammaysto marka waa hal beece beecatayni fii beeca mabahaba waa baya waaxida oo dayna markaa ee laba beeco isku jira ma baahba jumhuurtu saasay qabaan waxayna deliishanayaan nusuusta caamka ah ee wa axalla allaahu lbayca iyo qur-aanka iyo wixii la ilaaha beyca waa baneeyey asalkiisu waa ibaaxa wax diidaya ma jiray dheh ayib maxaad ku fasiraysaan baa xadiidkan marka waxay ku fasirayaan laba midkood dayn waa intaa hadduu kaash yahayna waa intaa oo iyadoon midna lagu dhammaysan in la kala tago taa qaar baa ku fasiraya tafsiirka ka fiican baa wuxuu yahay ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo u nusreeyeen in la yidhaahdo baycatayni fii bayca waa beyca loo yaqaano bayculciina waana u tegi doonaa bayculciina maxaa lagu dhahaa bayculciina waxaa la yidhaahdaa in aad dukaanka u tagto maalan lacag baad rabtaa lacag nina ku siin maayo lacag daynaad rabtaa lagu daymin maayo markaasaa intaad ninkii dukaanka tegay oo tugta waxaad tidhi warre waxaad samaysaa hee jawaan beriisa isii oo idaymi haye maxaan kugu daymiyaa haa kun shilin ugu daymi jawankii baad ka qaadatay kun shilinna waa kugu leeyahy soo ma adoon meeshiiba ka dhaqayn lacag baad raadinaysay beriis iyo midna maada raadinaynin yaa waxaa tidhi warniyo sagaal boqol buu iga yahay sagaal boqoloo kaa shamaysiinaysa warkeen jawaankiibuu dibkaaga ceshaday sagaal boqolna waa ku sii muxuu kugu leeyahy ya boqol shilin buu kugu leeyahay jawaankiisiina waa u yaallaa sida ibnu cabaas marka uu leeyahay jawaankani waa xeelad la farsameeyo meesha la geliye xaqiiqadu waxa weeyaan kun shilin oo dayn ah ayaa waxaa lagu gaday sagaal boqol oo kaash lacag umbaa lacag lagu gaday oo kala badan laakiin jawaankani waa wan wax lagu farsameeyey waay saas daraaddeed waxay gashaa xiyalulbeec bay gashaa beeca iyo xeeladaysiigaysi waxaan u jeeda ribada ribada taxaayulka iyo wareegaysiga lagu galay ka mid tahay beeculciina ayb aan usoo noqono markaas kaas marka la yidhaahdo say ku imaanaysaa falahu awkasuhumaa aw iriba ninkan jawaanka ku daymiyey bariiska ee daynta kugu siiyay kunka markii dambena sagaalka boqol kaashkaa kaa siistay laba mid buu samaynayaa hadduu ku gaabsado beecii sagaalka boqol ah ousan waxba ku raacnin falahu awkasuhumaa waay sidaasi dhib maleh haddiise laakiin uu labada beec kii siyaadada ahaa ku saaro oo ahaa meeqa kunka shilin ahaa markaasi ribuu qaatayoo boqolka siyaadada abaa riba say ku timid ribadaas waataan sharaxnayo jawaankani wuxuu uun ahaa mid wax lagu farsamaystee intuu ku daymiyey kun shilin soo ma ayuu wuxuu gadaalkaaga qaatay sagaal boqol sagaal boqol iyo wuxuu isku gaday iyo ku shiday sidaas daree sagaal boqol baad qaadatay boqolna wuu kugu leeyahy haddii marka aniga aan ku kaba soo qaad lacagtanii ahow ee sagaalka boqolka qaado sagaalkaa boqol qaado laakiin waxaan kaa rabaa markaad soo celinayso inaad hee kun shilin iiga dhigto ribo ma tahay mise haddaad sagaalkaygii boqol ii celisana ribo ma waa undayntiooda iisoo xidhiisa soo ma falahu awkasuhumaa aw iribaa ninkan odaygee jawaanka bixiyayow jawaankaagii baad qaadatee adeer dadka xukuma lehid falow awkasuhumaa haddiise laakiin aad tidhaahdo waxoogaagii iisoo xili boqolka ahayd aw iribaa marka bayculciina la yidhaahdaa noocaasay ku fasirayaan man baaca baycatayni falahu awkasuhumaa aw iribaa tafsiirkaasay marinayaan ibnu taymiya ibnuqayim iyo culimo leh waana tafsiirka u fiicanee xadiiska lagu fasira wa sida haddii la yidhaahdo isaga iyo bayculajal shaqo iskuma le marka beyculajalka uu sheekh albaani u daliishaday iyo xadiidku markaa shaqo iskuma yeelanayaan beyculajal jamaahiirtu way ogol yihiin oo alaabtaadana haddaad kaash ku iibsanaysana beecadu waa intaa haddii aad daynigaga qaadanaysana waa intaa labada beec mid ka mida lagu kala tago taasi dhibaato ma laha waana sida ay marayaan majaamic alfiqh alislaami oo mucaasirka waana sida hadda mutacaamalka muasasaadka maaliga ee caalam caalamulislaami maanta lagu camalfalo culimmaduna badankooda ay qabaan taas dhib male marka laakiin suurada xadiidku uu ku fadhiyo waa bayculciina oo ka hadda aan sharaxnay hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabina mxamed wala ali sabi